alqaahira بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا حكم كان حكم يعني جائر اه ظلم كل سن wax cusubna ma aha yani hadda shan boqol iyo sagaal iyo labaatan yani intay wax maxkamad ku sheega soo istaagtay oo inay dhahdo waxaan ku xukumay dil toogasho ah dad intaa la eg yani waa wax iska socday hadda magac ahaan bay maxkamadda xukuntayna bay ka wadaan shacbigaas masar doortay yani in shareecada islaamka dadka lagu xukumo ay hogaaminayaan ikhwaanka iyo guud ahaan islaamiyiintuna yani shan boqol iyo labaatan iyo sagaalaad hadda dil lagu xukumay afartan milyan wax ku dhow oo taageerayaashooda ayaa kulli yani dil ku wada xukunaa oo aan yani oo la dilaayay oo sidii raabic alcadawiya markii lagu laayay iyo markii miisaanunahda lagu laayay yani taqriiban inta lagu qiyaaso markay soo saareen ilaa sideed kun oo yani qof inay dileen marka taas silsiladaa socotay ay ugu talagaleen inaysan ku damin karaan ayay un qayb ka tahay waxayna ula jeedaan inay ku cabsiyeen oo doorashada xun ee hadda ay leeyihin cic ay soo sharxi doono oo madaxweyne noqon doona ayaa waxay leeyihin kusii cabsigeliya taasna waxaanu kasii qaadan yani adkaysi marka dhacdadan maanta yani maxkamadda qaahira ay leedahay shan boqol iyo labaatan iyo sagaal qof ayaan dil ku xukumay waxaynu si fiican u cadaynaysaa cadaawadda ay islaamka u qabaan kuwan eh, almaaniyiinta ah oo markii shacabku uu nacay oo yani la dooran waayey oo ay banaanka kusoo dhaceen military marka horeba la yaqaanay saraakiishiisa inay mushaarkana siiyaan tababaradana siiyaan maskaxdana yani ay wax ugu shubaan maraykanka iyo yahuudda oo kasii dambaysa markii dadweynihii marka ay naceen ayay marka intiqaam iyo ka aarsasho maxay dadku u doorteen manhajka ilaahay maxay dadka yani ugu qanceen islaamku inuu xal yahay ayay saa u wadaan marka waxaa waxay ka dhibaysa arrintaas iyadaa ma jiro waa gartay waxaan la soconaa in doorasho dimuqraadi ah ay galeen ikhwaanka kadibna ay ku guulaysteen maxaa keenay in la inqilaabo haddana dadkii diltooga shaa lagu xukumo Eh, arrintaasi arrin muddo soo socotayna way ahayd eh, waxaana keenay yani cadaawadda iyo xanaaqa ay u qabaan yani nimankan waaiqwaanku waxay ceebeeyeen e, oo ay maanta banaanka soo dhigeen ceebtooda yani wixii marka hore beenbeenta ahaa eh, dimuqraadiyadda iyo waxa ay sheeg sheegaan oo yani ay marka hore ummadda islaamka ay ku sidaayeen ay ay uga dhigaayeen yani in ay tahay dad ayyihiin ayagu dad yani eh, xorriyad iyo inay dadku isdoortaan iyo yani inay yani aaminsan yihiin marka waaa si markii loo yihahdo waxaan dhahnaa yani wax waxay marka horeba ay samayseen garoon iyadoo ayagu ay samayseen oo dimuqraadiyada u bixiyeen oo ayagu ay iska leeyihiin ayaa koodinkii loogu galay yaa garoonkoodi inti lagula ciyaaray ayaa looga beriyey marka way xanaaqeen marka soomaalida waxay yidhahdeen maogtahay nin cadhooday laga beriyey marka ka badintii laga beriyey iyo wax ayna filaynin iyo dadka waxay ku siraayeen oo beenta ahayd oo yani markii dimuqraadiyadu ay soo saarto qof ayaga taageersan ayay buunbuuniyeen ay ku dhahayan waa dimuqraadiyad laakiin marka qof ayna rabin oo ay soo saarto yani ma yeelayaan waxaana u daliil hadda maxamed xusni mubaarak oo ka horreeyey doorashooyinka ayuu geli jiray keligii asoo cidla tartamaysa aysan jirin markaas wuxuu ku guulaysan jiray sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal markaas waxay dhihi jireen dimuqraadiyada iyo halkan ka ansaxday baynamaa halkan markii doorashadii la wada galay oo intaas oo murasho ay soo taageen oo xataa isku dayeen inay xataa yani ay kusoo noqdaan mar kale oo ay maxamed mursi ay la tartansiiyeen axmed shafiiq oo waxay lacag ay isugu geeyeen laakiin shacbigu uu diiday oo yidhahda annaga waxaana teerka islaamiga inuu na hogaamiyo ayay ka cadhoodeen waxay nahay haddii hadal sana u joogaay haddii afar sano kale uu soo joogo yani sharq al-awsad ama bariga waxaa lamid isbedelayo way isbedeli lahaa waxaana u daliil ah markii yuhuudda ay kusoo qaadeen weerar ghaza oo hal khudba u jeed maxamed murish oo yidhi masar masar joora ma aha falastiina saan ku fiirsan mayno shuruud waxay ogolaadeen yahuuddu ay qoreen xarakatu muqaawama islaamiya xamaas sidii ayagu markaas ay u arkaayeen waxba joojinta in lagu samayn karo shuruuddooda iyo waxba inay ka bedelin ayay yahuuddi markiiba ogolaatay waxay ogoleen waxayd isbedelkii masar ka dhacay marka taas ayaa loogu dawgalay oo lahayd hal sana ayay joogaan ikhwaanku haddii ay sanad kale sanad kale kusii darsadaan dhowr meelood oo muslimiinta laga cadaadiyey ayay iskafilaanshaha gaari lahaayeen ugu horeeyo dhinaca siyaasada dhaqaalaha hubka iyo militariga way gaari lahaayeen marka si aan loo gaarin ayay halsiibeen marka ustaad eh, marka natiijada dimuqraadiyadda maxay tahay iyadoo la eegayo waxay masar ka dhacay mase ku talinaysaa in mar kale eh, ururada islaamiga ah ay ku kadsoomaan eh, dimuqraadiyadaas dhalanteedka ah jira male yani danta waxay cadaysay ay banaanka soo dhigtay yani inaysan marna yeelaynin yani nimankan eh, waxaa marka loo baahan yahay maadaama yani tajaarib iyo duruus laga qaadanayo siday dadku ay isugu tashan lahaayeen oo ay u dhigi lahaayeen yani sida ay yani intay is ururiyaan oo ummadooda ay dhistaan ay markaas wax isaga celin lahaayeen ay u diyaarsadaan laakiin hadda yani waxa dhacaayo waxaa ka muuqda yani la yaab leh oo yani adi maanta dinaca mabaadidii iyo afkaartii iyo dacwadii way guulaysatay laakiin jaanibkii kale oo ahaa militariga iyo hubka oo muddo dheer muslimiinta ka maqnaa ayaan weli yani ayna guushiisuna imaanin laakin fikriyan iyo mabda ahaan iyo iyo mabaadi iyo wixi dhan waa yani banaanka lasoo dhigo waa lagu guulaystay marka tan kalena insha allah yani waxaa leedahay mushkilada xalkeedu wuxuu ka bilowdaa in la shucuuro ama la dareemo marka horey arrintaas oo kale waa dhacday algeria sagaashan iyo kowdii markay fiis ay ku guulaystay ay eh, afgambiyeen eh, falastiin markii xamaas ay ka guulaysteen qolihii sulla wadan falastiini ayay inqilaabeen masar ayaa bay inqilaabeen tunis ayay isku daayeen laakiin tunisiyiintu waxoogaa way ka duwanaan sida masaarida eh, turkiga ayay maxay eh, mushkila badan ku abuureen hadda ila haddan ay ku abuursan yihiin marka marna yani maka ka joogsanayaan yani inay ay ku carqaladeeyaan laakiin waxaa la dhihi karaa maanta muslimiinta meesha ay soo gaareen waa meel aad u horumarsan oo fiican oo dareenkooda uu aada isu bedelay yani falaarka haddii marka hore muslimiinta ay hoos u socotay maanta kor ayay usoo jeesatay wixii kor usoo jeesana ugu dambaysta guush baa la gaari doonaa insha allah ugu dambayntii ustaad cabdilxayi waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo ee caalamka meel walba waxaad arkaysaa inaan la ogolayn qof islaami ah oo waddan xukumaya ama in dadka shareecada islaamka ee lagu dhaqo inaan la ogoleyn ayaa caalamka ka muuqata maanta masar soomaaliya adigo wadamada islaamka oo dhan maxaa u sabab ah marka tariiqaada yani markay manhajkan qur-aanka yani inta haduu qof qur-aanka u akriyo wuxuu arkaya mar walba waxaa uun ka hor yimaada inay yihiin kuwa xukunka haysta oo ilahay qur-aanka marba ugu yihahda qaala almalau aladiina kafaruu qaala almalau aladiina istakbaruu qaala almalau madaxyaweynka ayaa la yidhaahdaa eh, marka malagaasi waxoogaa yar isugu yara aadano adduunyaha ayay haystaan haddii marka oo yani xaq uu soo baxo baatilkoodaas ay dhoodhoogaan ayaa meesha ka baxaya marka saasay mar walba wax isku daayaan inay ay dumiyaan eh, waana wax taarikda soo jirta oo sunada ilahay ayaa saas oo rususha oo dhan marka laga soo hadlayo saan baa loo dhigi jiray wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin وكفى بربك هاديا wanasira marka taawmay daba socotaay wax hadda cusub ma aha waxaa la rabaa in lagu sabro hadda alxamdulilahi berigi hore haddii dhibaatooyinka ay ka dhacayaan mar walba ahaan jirta caalamka islaamka maanta waxaad arkaysa waxaa ka socda ukraine oo isku haysta maxay ahayd ruushka iyo maraykanka iyo reer galbeedka marka dhexdooda ayay ka tabatay waxayna maanta maraysaa meeshii dasadii soomaalida ay dhigi jireen wiil iyo walaashii intii raashin isugu ridi jiray ayay ka boobi jirtay oo markaas wiilka wuxuu hooyay way iga boobtaay dhinac u rid markaas haddana markii loogu riday haddana gabadhi keligeed iska boobtay markaas wixi ay anigu hayn jirtay iyada isku haysaa marka gaalada wixi iyaga isku inagu hayn jireen bay maanta iyaga isku hayaan marka inagoo mar walba dhibaatadayna hayn mayse maanta waxa waaye xaggoodana way u wareegtay insha allahu qarnigana sida culimo badan ay hore u sheegeen qarninkoo iyo labaatanaad dhammaan maayo ayagoo ayna muslimiintu ayna guulaysan qarnigana waxaa leeda waa qarnul lislaami walmuslim